رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii siirada nebiga ee rawdatu lanwaar ayaan ku jirnaa weli cibaadat almu'miniin mu'miniinta cibaadadoodii iyo wa tarbiyatuhum tarbiyintooda mar allaala markii nebiga intuu u yimid oo u sheegay ilaahay maahan inuusan alla kala jirin maxay u baahan yihiin in la tarbiyeeyo in cibaadadii wakhtigaa la qaban jiray waxay ahaydna naloo tilmaamo ama alwaxyu waxyigii faqad tataabaca wuu israacraacay ama alwaxyu waxyigii faqad tataabaca wuu israacraacay nusuuluhu soo degitaankiisii bacda awaa'ili almudafir markii suuratulmudafir bilowgeedii ay soo degtay wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa inna awala maa wixii ugu horeeyey oo nasala soo degay bacdaha mudafir kadib hiya waxay ahayd ayadu suuratu lfaatixa suurada faatixa lagu magacaabo mudasir markay soo degtay kadib waxa ugu horreeyey soo degay faatixay ahayd wahiyo suuran suurad waayo faatixadu tajmacu kulmisaa bayna alxamdi mahdin waadducaa'i baryo wa tashtamilu waxay kulmisaa suuradda calaa jamiici almaqaasidi maqaasidda iyo damaha dhammaan almuhimmati ee muhiimka ah min alqur'aani dhanka qur'aankii walislaami dhanka islaamkaba suuratu faatixa markaad fiiriso waxay kulminaysaa maqaasidda waa danaha muhiimka ah almuhimmati oo laga leeyahay qur'aankii islaamkaba kamaa sidii anna awala maa umira bihi wixii ugu horreeyey ee la amray shaygaas annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam oo min alcibaadaati cibaadaadka ahna sida ay assalaad u tahay waxaa la amray markii hore rasuulka rakcataani laba rakacadood oo bilgadaati subaxii uu tukado iyo wa rakacataani oo bilcashiyi laba rakacoo galabtii la tukado nasala waxaa la soo degay bidaalika arrintaa jibriilu jibriil facalamahu wuxuu baray rasuulka jibriil alwuduu'a iyo wassalaata miisaqaadkii salaada labadaba fa kaanad waxay ahayd altahaaratu tahaarada alkaamilatu ee dhammaystiran hiya iyadu ee waxay ahayd simatu lmu'miniin calaamada dadka mu'miniinta ah sunnadda iyo calaamadaha iyo astaanta dadka mu'miniinta ah ayay tahaarada ahayd waa tahaarada sideedaba waalwuduu'u waysaqaadkuna shardu salaa salaadu shardi u tahay waalfaatixatu suuratu faatixana asla asalaati salaadda asalkeeda waaye waalxamdu mahadin waaltasbiixu tasbiixna min awraadi asalaati salaadda awraaddeedii wardiyaalka lagu akhriyo ayay markaa ka mid tahay wa kaanad waxay ahayd alsalaatu salaadu hi ayadu cibaadata almu'miniin mu'miniinta cibaadadii la amray bay ahayd yuqiimuunaha way oogi jireen macnaha way tukan jireen way oogi jireen salaada wa yuqiimuuna bihaa waxay ku oogi jireenay ku tukanayeen fii amaakina meelo baciidatin ee ka fog canilndaari canilindaar aragtida meel aysan dadku arkaynin baa lagu tukan jiray waayo xilligaa xilli salaadda xataa koontarabaan ay tahay ahayd oo qof kastoo asagoo salaad tukanaya lagu arko waa la garaaci jiray marka waxay ku tukanayeen meelo fogfog oo ka fog aragtida dadka wa rubbama waxaa badnayd ama dhici jirtay kaanuu inay ahaayeen yaqasuduuna kuwa ula qasta oo la aada biha salaadda al awdiyatu waadiyaalkii washicaaba golalka labada buurood meelaha ay ku kulmaan oo kale shicaabkii golooyinka ah meelahaasay ku tukan jireen walaa tucrafu lahum lama oga eh, lahum ayaga looma ogaaninbe eh, cibaadaatun cibaadaad wa awaamira amaryo wa wanawaahim ukhraa iyo waxyaabo kaloo laga reebo fii awaa'ili ayaami alislaami islaamka maalmihiisa maalmihii ugu horreeyey wa inamaa kaana alwaxyu waxyigu wuxuu ahaa yubayinu mid u caddeeya lahum ayaga jawaanibi shataa jawaanib iyo dhinacyo kala duduwan oo min altawxiidi amar kale ma jirin nahyi kale ma jirin cibaadadka tawxiidka loo cadin jiray dhinacyo kala duwan wayuraaqibuhum wuxuu jeclaysiin jiray rasuulka fii taskiyati annufuusi nafafyaalka dahirnaantooda wayaxufuhum wuxuu ku guudaabin jiray calaa makaarimi alakhlaaqi dabeecadaha fiicfiican inay markaa la yimaadaan wayasifu lahum wuxuu u sifayn jiray ayaga dadkii waayee aljannata wannaara jannada iyo naartana waa loo sifayn jiray wayuciduhum wuxuu ku waanin jiray mawaacida wacdiyaalo iyo waano oo baliiqatan xeel dheer tasharax suduur laabaha waasiciya oo ku sharxa khayrka iyo wanaagga wa taqadii raashinna u noqdoo quudiya alarwaaxa ruuxyaalkii nafta wa kaana wuxuu ahaa annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam yusakiihim mid dahira wa yucallimuhum alkitaaba kitaabkana bara iyo waalxikmata xikmadaba wayaxduu wuxuu u kaxin jiray bihim ayaga ilaa manaasila niqaa'i alquluubi meelaha quluubta lagu nadiifiyo manaasisha iyo meelaha quluubta lagu nadiifiyo wa nadaafati alakhlaaqi iyo akhlaaqda nadaafadeeda wa cifati alnufuusi nafafyaalka dhowrsanaanteediiyo wasidqi runta iyo wa sidqi almucaamalaati mucaamalaadka sidqigana rasuulku wuu ku guubaabin jiray wa biljumlati duuduub ahaan kaana wuxuu ahaa yukhrijuhum mid ka saara min aldulumaati mugdiyaalka mugdiyaalkuu ka bixin jiray ila nuuri iftiinkana wuu u bixin jiray wayahdiihim wuxuu ku hanuunin jiray ilaa siraatin jid mustaqiimin ee markaa toosan wayurabbiihim wuxuu ku barbaarin jiray rasuulka saxaabadii dadkii rumeeyey cala atamasuki qabsasho illaahi ilaahay diinkiisay qabsadaan iyo walictisaami dhowrsanaan iyo walictisaami wayurabbiihim wuxuu ku tarbiyen jiray wuxuu ku tarbiyen jiray cala atamasuki ku dhegitaan ay ku dhegaan bidiini illaahi waalictisaami iyo qabsasho bixablillaahi xariga ilaahay ay qabsadaan iyo wathabaati ku sugnaasho fii amri illaahi ilaahay amarkiisa lagu sugnaadiyo walistiqaamati toosnaan calayhi ay ku toosnaadaan xaqa iyo kitaabka alleh wahaakada wahaakadaa sidaa ayay marad ku soo martay ama ay ku socotay dacwada halaathu acwaamin saddex sannado sanooyin saddex ah saasay ku socotay waddacwatu dacwaduna lam tasal kama zuulin maqsuuratun inay ku kooban koobantahe lagu soo koobay cala alafraadi keli keli afraad iyo shaqsi shaqsi in diinta dadka loogu sheego lam yajhar lama jahrin rasuulka kor uguma qaadin bihaa dacwadii annabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam fi lmajaamici meelaha lagu kulmo iyo wannawaadi golayaasha la fadhiisto intuu dul istaagay laa ilaaha ila lah dhaha ma uusan dhihin ee intaa saddexda sano soo gelitaankiisa laga bilaabo qof qof ayuu ugu sheegi jiray ilaa laakiin annahaa ayadu saarad waxay noqotay waa dacwadii macruufatun mid caan ah bay noqotay laday qurayshin qoraysh agteeda qoraysh dhexdeeda mid caanka ahoo waay dad baa maalin kasta islaama way ogaayeen in caan bay noqotay inay dacwo jirto waqad tanakara way inkireenba lahaa dacwadii bacduhum dadka qaarkood ee quraysh axyaanan marmar wactadow way ku xadgudbi jireen calaa bacdi almu'miniin mu'miniinta qayb ka mid ah walaakinahum laakiinse quraysh laa yubaalu uma aysan aabbayeelin bihaa ayada bisifatin caama sifa caam ah inay isu tagaan oo dacwadan ha laga hortaga io la yiri oo ay ku wada dhan yihiin ma jirin oo halhal waa iska jiray xanaase intay iska qabato qof tukanayo arkee madaxa uga istaaga ama dhib kale markaa gaarsiiya xaysu meel lam tatacarad uusan la soo banbixin rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam lidiinihim diinkooda waqti rasuulka uusan diinkooda u soo banbixin uusan wax ka sheegin walam yatakallam uusanna ka hadlin fii aalihatihim ilaahyaalkooda bacdamaa diintooda uusan waxba ka sheegin ilaahyaalkoodana uusan ka hadlin ayaguna danka ma gelin qofkii markaa diinkaa qaata aljahbu waa kor u qaadkii haddana bidacwati dacwada lala dhawaaqo addacwatu dacwada oo fi laqrabiina qaraabada dhexdooda ahaatay wabacda anqadaa markuu dhammaystay kadib rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam halaaa sanawaatin saddex sannado fii sabiili dacwati waddada dacwada alfardiyati ee kelikelida ah kelikeli ayuu saddex sanno dadka diinka ugu sheegaayey wawajada wuxuu helay lahaa dacwadii wuxuu u helay rasuulka aadaanan dhago saaqiyatan oo raaracsan dhaga diyaar u ah inay maqlaan iyo wa rijaalan rag saalixiina oo fiicfiicanoo min samiimi quraysh quraysh dadkooda xulka ahoo caanka ah markaa ka mid ah iyo wa khayriha quraysh kayrkoodaba watamahadad way isfidisay way isgogoshay lahaa dacwadii assubulu jidadkii isu gogoshay macnaha jidadkii ay raaci lahayd iyo meelihii lagu samayn lahaana aygoe ay noqotay mid goglan waayo intaa rasuulka waxaa loo amray inuu keli dadka wax ugu sheego waan soo tilmaanay qoraysh xalkooda sayf buu ahaa wax kaloo xal ay yaqiinin ma jiro sidaa darteed baa gogolxaar looga dhigay in fardi fardi loogu sheego dhagadaa la helay diyaaru ah inay maqlaan rag saalixiin ah oo xulka qorayshka iyo qeyrkooda ah dacwadii waxay isku waxay isku gogoshay wadooyin watahayaa waxaa diyaar garoobay watahaya aljawu jawigiiba wuxuu u diyaar garoobay liduhuuriha inuu ku daahiro watahayaa liduhuuriha dacwada inay daahirta waxaa u diyaargaroobay aljawu jawigiibaa wuxuu noqdayba mid diyaar isaga ah in dacwo lagu fidiyo anzala allahu tacaala ilaahay wuxuu ku soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa wa andir udig cashiirataka qaraabadaada alaqrabiina kuwa kuugu dhowdhow wakhfid raabici janaaxaka dhinacaagana liman ittabacaka wixii ku soo raaca oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah fa in casowka hadday ku caasiyaanna faqul dheh innii barii'un beri baan ka ahay mimaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan intaa u sheeg baa la layidhi fajamaca annabiy nebigu wuxuu soo kulmiyey sala allahu calayhi wasalam cashiiratahu qaraabadiisa alaqrabiina kuwa ugu dhowdhow wahum waxay ahaayeen banuu haashimi reer banuu haashim wa macahum waxaa kaloo reer bani haashim micigooda ahaa nafarun koox oo min bani mutalib reer bani mutalib markaa ah faqaal wuxuu ku yidhi rasuulka markay isugu yimaadeen bacda alxamdi mahad kadib wa shahaadati tawxiidi iyo tawxiidka qiritaankiisa kadib hadalkiisa waxaa ka mid ahaa ina araa'ida qofka sahanka ah sahan waxay idhahdaa markay ee xoolaha iyo dadkaba la guurinaayo ee la raba in la guuriyo meel loo soo raadiyo qof sahan ahaa la diraa sahankii waa meel u soo sahmiya meel daacsiintana ku fiican ciyaalkana la duujin karo qofka raa'ibkaa kaa waaye qofka sahanka loo dira laa yakdiru uma been sheego ahlahu ehelkiisa meel roob ah asagoo soo arkay ma dhaho meel abaaraan ah soo arkay meel abaar asagoo soo arkayna kuma dhaho meel aaran baan soo arkoo been uma sheego wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low kadabtu haddaan u been sheegi lahaa annaasa dadka jamiican dhammaantood aan u been sheego maa kadabtukum idinka idin been sheegi maayo rasuulku wuxuu leeyahay sal alla calayh wasalam calaa sabiili tafriiq hadday dhacdo xataa maladacaysee inaan dadka been u sheego idinka been idin sheegi maayo walixigtiliidibaad tihiin walow qarabtu haddaan keliya annaasa dadka jamiican dhammaantoodna maa qarabtukum idinka idinma kelin lahayn wallaahi baan ku dhaartay alladii allihii laa ilaaha ilaa huu asaga maahana uusan mid kala jirin innii anigu la rasuuluullah rasuulkii ilaahay ayaan ahay oo ilaykum xaggiina loo soo diray khaasatan si qaas ah wa ila annaasi dadka xaggoodana kaafatan si kaafo ah oo wadajir ahaa laygu soo diray wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la tamuutunna waad dhimanaysaan kamaa tanaamuuna saad u huridaan oo kale say hurdada idinkaga timaado oo kalead u dhimanaysaan wala tubcafunna waa laydinsoo bixinayaa maalinta qiyaamana kamaa tastayqiduuna saad u soo kacdaan ood hurdada uga soo kacdaan walatuxaasabunna waa laydinka xisaabayaa bimaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan walatujza-unna waana laydin abaalmarinayaa bilixsaani wanaagii ixsaanka aad samaysaan ixsaanan wanaag baa laydinkaga abaalmarinaa wa bisuu'i suu'an xumaanna xumaan baa laydinkaga abaalmarinaa wa innahaa arrinta iyo meesha laysku abaalmarinaayana aljannatu abadan waa janno jiraysa weligeed aw naaru abadan ama naar abadiyo lagu waaraayo intaasuu rasuulku ku yidhi intaa kadib dadku inay hadlaan buu u fasaxay kin taliyanima la diida anaa idii qasab qaata ma jirto bal idinkana hadla buu yidhi fatakallama alqowmu qoomkiibaa hadlay kalaaman bay ku hadleen hadal layinan jilicsan oo aad u fiican ilaan waa wiil ay aad u yaqaaniin oo amiin ahee hayra cammihi adeerkii maahana abiilahabin ahaa wiinankii adeerkiis ahaa ee abiilahab ma ahee inta kale hadal layimoo jilicsan bay ku hadleen fa innahu asagu adeerkii qaala wuxuuba yiriba khuduu qabta calaa yadihi gacmaha ka qabta qabta maxamed ee xirxira buu yidhi qabla an tajtamica intaysan u aruurinaysan u soo kulmin alihi korkiisa alcarabu carab hadhow haddii hadalkan uu sii wado carab oo dhan baa la dagaalamaysaa wayna isku ururaysaa laba midbara mid dooraa noo imaanaysa inaan dhiidno oo carabtii aan u dhiibno kadibna aan dulowno ama inaan dagaal galnoona la baabi'iyo xaaladdu saasay noqon doontaa marka intaysan taabicin buu leeyahay horta labada gacmood ka xirxira qabta khuduu qabta buu yidhi calaa yadayhi gacmihiisa qabla an tajtamica intaysan u kulmin ka hor calayhi korkiisa alcarabu carab fain sallamtumuuhu haddaad sallamtaan oo ku diibtaan idaa waktiga lalaytum waad duloobaysaan wiil dhan oo idinka dhashay oo aad sallimteenoo cadow gacanta u geliseen wain manactumuuhu haddaad difaacdaanna qutiltum waa laydin dhammaynayaa haddiise aad dagaal gashaanad dhahdaan ninkan difaaca wiilka oo tolkiina ah markaa waa laydin baabi'inayaa marka intaysa taabici lahayd anay gacmahan ka qaban fa qaala abuu aalib oo adeer labaad afar adeer baa jirtay afartii adeer oo nebiga ku soo gaartay labana waatay islaameen labana waatay gaalnimo ku dhinteen abiilahab iyo abii taalib gaalnimay ku dhinteen cabbaas iyo xamsana islaamkay qaateen saa darteed adeerkii labaad waaye kan oo meesha joogay wallaahi buu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye lanamnacannahu waanu difaacaynaa waana difaacaynaa maa baqiinaa intaan baaqi nahayba waa la kala duwan yahay saa darteed kii hore wuxuu dhaa gacmaha ka qabtay xirxira kanse wuxuu yidhi wallaahi waan difaacaynaa maa baqiina intaan baaqi nahay wa qaala aydan sidoo kale wuxuu yidhi ilis soco ku dhaqaaq limaa umirta bii wixii lagu amray maxamedow ilaahbaa soo diro soo ma dahaysin bax buu yidhi maantow sameey wax allaala wixii lagu soo amray fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa azaalu ka zuuli maayo axuutuka inaan ku ilaalinayo wa amnacuka aan ku difaacayo oon kaa mancinayo dadka hayra laakiin ana nafsii nafsadeeda laa tudaawicni ii ogolaan mayso calaa firaaqi diini cabdilmutalib meeshan buu ku xumeeyey aniga naftaydaa ii diidan diinta aada la timid inaan raaco inaan muslimiinta ka mid noqdo waxaa ii diidaya naftayda inaan faaruqo aabbayaalkay diintooda inaa wajadnaa calayhi aabaa'anaa waayo aabbayaalkeennii baan ka helnay dadku wax badan bay ku dhumaan waad u jeeddaa raganimada uu muujiyey waad u jeeddaa suu nebiga u yiri waxaad doonta sameey ee uu yiri waan ku difaacayaa cab qoftaabta ha la arko sidaas darteed intuu abii taalib noolaa weligii nebiga dhib lama gaarsiiye sal alla calayh wasalam sidaa darteed buu yidhi waan ku difaacayaa waana ku ilaalinaa laakiin nafteyda ma ogola inaan faaruqa diinta awoobayaalkii calaa jabali safaa koritaankii rasuulku uu koray buurtii safa wa fii quduuli daalika arrintaa dhexdeeda nasala aydan arrintaas ayadoo ay taagan ayaa haddana waxaa soo degtay sidoo kale qowluhu tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa fasdac cadday oo la dhawaaq oo la jahar bimaa tu'mar wixii lagu amray laa ilaaha ila allah saacaddan laga bilaabo qabsigeeda noqoni hal halka looga sheegayo kadaa kor u qaybi buu subxaana watacaala fasdac bimaa tu'mar la jahar oo la dhawaaq cadday oo kor u qaad waxa lagu amra wa acrid can lmushrikiina mushrikiintana isaga jeeso inaa kafaynaaka almustahzigiina kuwa jeesjeesaya anagaa kaa kaafinayne taa markay soo degtay fasacida sacida rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu koray sala allahu calayh wasalam daata yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah cala asafaa buurta safa facalaa wuxuu koray aclaaha meesha ugu sarraysa xajaran dhagaxa dhagaxii ugu koreeyey buurta safa ayuu ku istaagay humma hatafaa kadibna waa qayliyey nebiga codkiisa ayuu kor u qaaday wuxuu yidhi yaa sabaaxaah yaa sabaaxaah waa kelimad digniin ah waa ware waa ware ma maqasheen waa ware waa ware indhaha hadii lasoo galo dadko dhan way istaagayaan soo xaggaasaa la fiirinaya saa darteed waa sabaaxaah macnaheedu waa waa waree wa kaanat kalimata indaarin kelimad indaar bay ahayd kelimad digniin ahoo wax laysugu digay ahayd tukhbiru waxay ka qabartaa ay ka hadashaa can hujuumi jeyshin ciidan markuu soo weerar qaado ciidan hujuumkiisa iyo weerarqaadkiisa ow wuquucin ama markii uu dhaco amrin cadiim amar weyn markuu dhaco yaa waawaray la yidhaahdaa yaa sabaaxah carabtaa dhahda uma intaa ka bacdi jacala wuxuu guda galay nebiga yunaadii inuu ku qaylinayo dhawaaqayo uuna u naadinayo butuuna quraysh qoraysh jiribyaalkeeda qabiilada quraysh jirib jirib buu u wacay wayadacuuhu inuu u yeerhayo qabaa'ila qabaa'ila qabiilo qabiilo yaa banii fir reer banii fihriye yaa banii cadiy reer banii cadiye ya bani fulaan ya bani fulaan ya bani cabdimanaaf ya bani cabdimutalib hal hal buu ugu yeeray falamaa samicuu markay maqleen qaaduu waxay dhaheen man haada aladii yahtifu yaa ninka qaylinayo war qofka maanta afka kala qaaday qaylinaya waa kuma ilan qof kasta looma soo baxo dad waxaa jira markay waa waray dhahan la soo wada baxo bal naga hubiyo qaa qaylinaya qaaluu waxay yidhaahdeen muxammadun muxamed waaye fa asraca annaasu ilayhi dadkii way soo degdegeen marka ad baa looga dambeeyey dadkii oo dhan way u soo kala ordeen xataa intii ina arajula ninku idaa lam yastadic hadduusan karin an yakhruja ilayhi inuu xaggiisa soo aado dhanka qaylada u yimaado arsala wuxuu soo dirahayay rasuulan ergo liyandura maa huwa suu u soo fiiriya wixii xaalka jira xataa qofkii soo bixi waayey maalintaa buu dhawarniyo ma bixi karee beddelkayga tag meesha iisoo dhegays wuxuu maxamed sheegaayo falama ijtamacuu markay soo aruureen qaala wuxuu yidhi ara'aytukum iiga warrama low akhbartukum haddaan idin sheegoon idin qabro anna khaylan fardo oo bilwaadii waadigaan ku sugan oo bisafxi bisafxi haada aljabali buurtan ee tan ah dhabankeeda iyo dhinaceeda cadow jooga turiidu doonaya oo turiidu raba an turiidu raba an tuqiira calaykum inuu dushiina soo weeraro haddaan idin sheego a kuntum musaddiqiin ma ahaan lahaydeen kuwa i rumeeya ma iga rumaysan lahaydeen hadalkeyga qaaluu waxay dhaheen nacam haa maa jarabnaa ma kuugu ogeyn calayka korkaaga kadiban been maa jarabnaa calayka ilaa sidqan kuguma jarrabin mana kuugu ogeyn ilaa run maahan qaale wuxuu yidhi haddaba cadow kale ma jiree fa innii anigu nadiirun lakum mid idinkaga digaayaan ahay bayna yaday cadaabin shadiid cadaab adag cadaab adag oo shadiid ahoo ilaahay xaggiisa ka imaanaya aa iska ilaaliya cadow kale ma jiro waa cadowga noocaas ah innamaa mahalii ani tusaalahaygii mahalkaygii wa mahalukum idinka mahalkiina ka mahali rajulin waa sidii nin oo kale ra'aa arkay alcaduwa cadow nin cadow arkay oo fantalaqa tegay yarba'u ahlahu yarba'u ahlahu inuu ehelkiisa qooraasado inuu ehelkiisa fiiriyo inuu ehelkiisa tadalluco asaa fasiraya yarba'u ahlahu ay yatadallacu wa yanduru lahum inuu daalacdo ee uu fiiriyo xaggooda min makaanin murtafacin meel sarraysa uu ka soo fiiriyo macnaha marka cadow aad aragto dadkaaga u sii socda intaad ordayso waxaad dhici karta inuu kaaga hormaro maxaa la sameeyaa buur dheer baa la koraa markaasaa la qayliyaa war iska jiray iska jira adowaa soo socdaa saas macnaha yatadallacu wayanduru lahum min makaanin murtaficin liallaa si uusan yadhamuhum si uusan uga hormarin si uusan cadowga uga hormarin uusan ku durdhicin alcaduw cadowga oo fa khashiya cabsaday ay yasbaquuhu inay ka hormaraan oo fajcala guda galay yunaadii inuu u dhawaaqu yidhaahdo yaa sabaaxaah war waa idinku subxaystay waa idinku waaberiistee iska ilaaliya uma intaa kadib dacaahu wuu u yeeray wuxuu ugu wacay dadkii ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah ilaahay mooyii alla kaloo la caabudo inuusan jirin wa ana muxamadan rasuulu ullah muxamed rasuulka alle uu yahay wabayana wuxuu u caddeeyey lahum ayaga anna haada alkalima kelimadan ee tana waa towxiidkee hiyo ayadu inay tahay malaaku dunyaa waxay adduun ku hantin lahaayeen laa ilaaha ila allah oo dhadha haddaad qaadato adduunkaada hantinaaya wanajaatu najaatu alaakhira aakhiraantii lagu badbaadayay inay tahay dumma intaa kadibna xadarahum wuu u digay waandarahum wuxuu uga digay qoonkiisa cadaab allaahi ilaahay cadaabkiisa in baqow hadday ku sii jiraan calaa shirkihim shirkigooda gaalnimadooda hadday kusii baaqi noqdaanna cadaab buu markaa uga digay oo walam yu'minu aysan rumaynin bimaa jaa'a bihi wixii uu la yimid uu kala yimid rasuulka min cindi illaahi ilaahay agtiisa wa ana maca kownihi ahashadiisa uu yahay weliba rasuulan mid rasuul ah laa yunqiduhum inuusan ka badbaadin karin min alcadaabi cadaabka walaa yugniihim uusanna ka deeqaynin min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba ilaahay xaggiisana uusan waxba uga tari karin asoo weliba xataa rasuul ah oo ilaahay soo diray inuusan qoomkiisa badbaadin karin taana aad buu marka uga dhaadhiciyey xaaladaana aad buu marka uga sheekeeyey waa camma wuu ku caam yeelay haada alindaar digitaanka asagaa wuu caam yeelay waqasa wuuna qaas yeelay si qaas qaas ahaanoo fardi fardina waa ula hadlay si caamoo quraysh guud ahaanna wuu la hadlay faqaala wuxuu yidhi yaa macshara quraysh war quraysh macsharteedii ishtaruu iibsada anfusakum nafifyaalkiina min allah ilaahay xaggiisa ka iibsada anqiduu koriyo anfusakum nafifyaalkiina min annaari naarta fa inii anigu la amliku lakum idinma hanan karo daran dhib inaan idinka celiyo walaa nafcan waxtagna aan idin siiyo walaa ugni mana deeqi kari cankum xaggiina min allaahi alla xaggiisa shay-an waxba yaa bani kacbin luay anqiduu anfusakum nafyaalkiina ka koriya min annaari naarta fa inii anigu laa amliku lakum ma idin hanan karo daran dhib inaan idinka qaado walaa nafcan waxna aan idin taro yaa banii mur bni kacab anqiduu anfusakum min annaar naarta naftiina ka badbaadiya yaa macshara banii qusay anqiduu anfusakum min annaar fa inii la amliku lakum daran walaa nafcan yaa banii cabdishams anqiduu anfusakum min annaar yaa bani cabdilmanaaf anqiduu anfusakum nafafyaalkiina ka badbaadiya min annaar fa innii laa amliku lakum daran walaa nafcan yaa banii haashim war reer banii haashimay anqiduu kuriya idinkuna anfusakum nafafyaalkiina min annaari naarta yaa bani cabdiilmutalib anqiduu anfusakum min annaar fa innii laa amliku lakum daran walaa nafcan walaa ugni cankum min allahi shay-an saluunii iweydiista min maali maalkayga maa shi'tum waxaad doontaan laakiin laa amliku lakum min allaahi shay-an alla xaggiis wax kaga teri kari yaa cabaas bin cabdiilmutalib laa ogni canka min allaahi shay-a yaa safiyo binti cabdiilmutalib waa cammadii eedad rasuulkii alle laa ogni canka min allaahi shay-an alla xaggiis waxma makaaga tari kari yaa faadimata binti muxamed oo rasuulkii allaaha siniiniin iwarse adigana bimaa shi'ti waxaad doonto xoolahayga laakiin aan badbaadi nafsaki nafsadaada min annaari naarta ka korid laa ugnii canki min allaahi shay-an alla xaggiisa waxba ma kaaga tari kari lay hayra laakiin anna lakum raximan tolnimaa naga dhaxaysa buu yidhi qaraabanimada waa gooni oo sa'abulluhaa aan xiriirinayo bibilaalihaa xiriiritaankeeda ay macnaha wuxuu ula jeedaa sa'asiluhaa xasaba xaqihaa xaqeeda inta ay tahay sa'abulluhaa aan qoyahayo oo aan biyo ku shubahayo bibilaalihaa qoyaankeeda qaraabadoo la gooya waxaa laga dhigayaa wax kulayl oo dib ah xiriiritaankeedana waxaa laga dhigaa biyo oo markaa lagu shubaayo saasaa markaa loola jeedaa وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم